cisiiya shaarafci heeda hohoyanay hadabikahaan ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena kulanka keenan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib barnaamijkan saaxiibayaal waxaan kugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowreed maantana maqli doontaan haddii ebaydna waxaa ka mid noqon doona wararka ugu dambeeya sida uu u socdo heshiiska xabajoojinta ama xabiisisadhaafsiga ah ee u dhexeeya yuhuudda iyo xamaas waxaan sidoo kale deenaynaa booliska airelan oo dad badan ku xirxiray magaalada caasimadda ah dadkaas badankood waxay ka qayb qaateen rabshado ka dhacay magaaladaas waxaase laga dhex aqoonsaday baa laleeyahay kaamirooyinka wadooyinka ku xiran warbaahinta reer galbeedku waxay aaminsan yihiin madaxweynihii ruushka faladimir uu waa hore geeriyooday meydkiisana qaboojiya la yskaga hayo xanuun dooliga ama jiirka ku dhaca oo ka dilaacay austraaliya shiinahana waxaa laga cabsi qabaa xanuun kale oo dunida saameyn ku yeesha sida karoona inuu mar kale ka dillaaco cabsidaas baa jirta la leeyahay xubnihii jabtada inoo ahaa warar gudaha dibadda ku saabsan suugaantiina barnaamijkana qaybe ka yihiin kusoo dhawaada mar kale ee kulanka keena jacaylka ka nuxsan waayo jakunaa wilaayo mana nasiib aye nabarada jacaylka ka nuxsan waayo jakunaa wilaayo mana nasiib aya nabarada jacaylka ka nucsan waayo ee kunaawilaayo mana nasiy nasiibkayga iganiifishey

aqagelina aya beherkohuna barare

doonaya caashabu inuu ogaadu inaceboon ogoon iga naxay soo noqonaya caashaqu inuuga igadanxume wanaha ka gooyo tuna istaagi nafsi iyo naxsa jiri naxriga igadanxuriga wadnaha ka gooyo tuna istaagi nafsi iyo naxsa jiri iga igadan xuriga wadnaha ka gooyo adduun istaag nabsi iyo naxsaa jiri naxliga igadan xuriga wadnaha ka gooyo adduun istaag nabsi iyo naxsaa jiri nasiibkayga iga neefishadmad nasiibkayga iga neefishiye noqonaye weydiisin karaa nabiga habagelin aroosina kula noqonaye iyo salaamna yaayarka iska daayo naxariyo iyo kale ka mid ahaa codadka macaan fanaaniinta ilaahay hawada naxariistay sarax jaamac iyo cali bacluwan ayaan kuheestan kulgaliraado maxamed aadan dacar ayaa erada laga hayaa xunuur jaangooba laxanka saaray dad badan ayaan xasuusanaya rawaayaddii ay ku jirtay badjacayl badanah daafur bayna maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka k nn baan ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn cisiiya shaaraf ciheeda hohoyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaw barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiibayaal idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan maanta magaalada muqdisho waxaa ka furmay kalfadhiga afraad ee uu la yeelanayo ama yeelanayaan xildhibaanada baarlamaanka labada aqale ee kooiyo tobnaad ee hadda jira kalfadhigan aad ayaa isha loogu hayay furitaankiisa waxyaabaha ugu waaweyn horyaalan waxaa kamid ah ansixinta wax ka bedel lagu sameeya dastuurka wadanka maadaama dastuurka wadanka laleeyahay waqti dheer ayuu soo qaatay madaxda ka qaybgashay maanta furitaanka kalfadhigaana waabay ka hadleen oo waxa ugu weyne ka hadleen waxaa kamid ahaa arrimaha dastuurka gaar ahaan oo kale gudoomiyaha baarlamaanka kas gudoomiyaha golaha ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi waxa uu sheegay in dastuurka dalku leeyahay oo uu yahay kii ugu wakhtiga dheeraa ah, qarashi ugu badnaa uu ku baxay isla markaana qaraadadka ugu badan ay ku jiraan sidaa darteed loo baahan yahay in la saxo madaxweynuhu kale wuxuu soo hadal qaaday inay muhiim tahay in dastuurka wadanka inuu yeesho ay noqoto waxa ugu horeeya ay xildhibaanadu ay ka shaqeeyaan bal aan gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo marka hore furitaanka ka hadlaya inkastoo arimo badan ay ka hadleen laakiin waxay ka hadleen markaan waxyaabaha quseeya kalfadhigan iyo sidoo kale eh, waxyaabaha horyaala xildhibaanada labada aqal inay ka doodaan ama ay ka hadlaan sanadkan inta lagu jiro arrimaha horteginta u leh aqalka sare kalfadhigan kow dhammaystirka dib u eegista dastuurka mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwoy dastuurka ku gaarka ee soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay kii ugu muddada dheeraa ugu kharashka badnaa uguna khaladaadka badan waxaan si gaara uga codsanayaa xildhibaanada iyo sanatarada labada aqal inay dib u eegis dastuurka u arkaan dan mudan qaranka national security oo ay tahay in laga gudbo beelaysiga iyo danaysiga shakhsiga ah ee caqabadaha ku noqday in dalkani uu yeesho dastuur laba dhismaha golaha adeega garsoorka dhismaha adeega garsoorka wuxuu rukun asaasiga u yahay helitaanka garsoor madax bannaan ee ku yimaada mudnaan meritokrasi dalka iyo dadkana ugu adeega si cadaalada cadaaladi ah, ku jirto dhismaha golaha adeega garsoorka waxaa ka dhalanaya dhismaha maxkamadda dastuuriga ah ee u xil saaran xallinta khilaafaadka dastuuriga ah ee ka dhex dhaca heedaha dowladda federaalka dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha kaha ah, ama dowla goboleedyada dhexdooda saddex dhismaha guddiyada madax bannaan ee dastuuriga ah ee kala ah koow guddiga qaranka ee madax bannaan ee doorashooyinka laba guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa saddex guddiga xuquuqda aadamaha guddiyadaas oo iyaguna muhiimad gaara u leh dowlad dhisidda soomaaliya afar sharciga isku xirka xukuumadaha international intergovernmental relation act sharcigani waa mid u qeexaya labada heer dowladeed qaabka ay ku wada shaqaynayaan waxaana la yidhaahdaa sharcigani waa saliidda ama ooliyadii dhaqaajin lahayd mashiinka federaalku si wacan ugu shaqayn lahaa shan maqaamka caasimadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane madaxweyne mudane iyo marwooyin qodobka sagaaleed ee dastuurka gaarkii wuxuu u dhawaaqayaa sida soo socota magaalada madaxda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa muqdisho maqaamka magaalo madaxda federaalka soomaaliya waxaa go-an looga gaarayaa looga gaari doonaa dib u eegista dastuurka waxaana sharci gaara kasoo saaraya ka soo saari doonaa labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya sidaas daraaddeed waxaan soo jeedinayaa in labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya si degdeg ah aan uga gaaraan maqaamka caasimada inta lagu guda jiro kalfadhiga afraad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya lix xoojinta xiriirka aqalka sare iyo dowla goboleedyada sida ku xusan qodobka lixdan iyo koowaad farqadiisa saddexaad ee dastuurka kumeel gaarka ah aqalka sare wuxuu ku matala dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka go-aanka gaarista amuuraha heer qaran balse waxaa aqalka sare u cadaatay in inaaynan isfahmin isfahan buuxa laga haysan waxaa aqalka sare uu ku matalo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka sidaa daraaddeed aqalka sare ee baarlamaanka federaalku waxaa u qorshaysan inuu qabanqaabiyo safarro uu ku tegahayo dowlad goboleedyada si labada dhinac ay isla fahmaan xiriirka ka dhexeeya iyo waxa aqalku ku matalo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka gebagabo waxa la garan la'yahay soomaali waxay ku dagaalamayso ee isu dilayso markii marka awaan maxamed cali kaariye allah ha u naxariisto markii dagaalka ahlihii ka socday dalka ayaa la weydiiyey soomaalidu waxa ay ku dagaalamayso wuxuu ku jawaabay murti odhanaysa haddaan xunsho xidin xidinxiito hurdaysa kaneeco xaydh laga shiilo xaar ma soo dawadii xaar ma soo lagu baahdo haddaynaan nabadii ku xirnayn xaaja way falantaaye xujaan maaro lahay waxay boqonta goysaa bahdan wadajirkeedee alla colaadii ba'ana soomaaliyeey soomaaliya halkaasay joogtaa dibugeysa dastuurka mudana madaxweyne ah, mudanayaasha sharafta leh taariikhdi markay ahayd luuliyo gudiga la socodka dibugeegista dastuurka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay golaha u soo gudbiyeen habraac loo maraayo ansaxiinta wax kabeddelka dibugeegista dastuurka isla markaana isla kulamadii shanaad iyo lixaad ee wadajirka labada aqal ee qabsoomay agoosto xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa fursad u heleen in ay ka doodaan habraaca kana dhiibtaan fikradooda isla markaasna ay ku kordhiyaan talooyinkooda habraacaas waxaa hadda gacanta ku haya guddiga u xilsaaran waxaan ka sugaynaa in naquulka rasmiga ah oo lagu soo daray ra'yiga xildhibaanada ay u soo gudbiyaan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si waajibaadkooda ugu guto ugu codeeyo kalfadhiga afaraad ee maanta inoo furmaya loogana doodo cutubiyada dastuurka kumeelgaarka ah dhammaan hilbaanada sharafta leh waxaan kula dardaaramayaa in kalfidhigaan afaraad ee maanta inoo furmaya u dhabar adiigaan juhdi badan ay geliyaan ka doodista dastuurka si dastuurkeen ugu baxo kumeelgaarnimada madan madaxweyne mudanayaasha sharafta leh qodobka afaraad waxaan waxaad la socotaan in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobka afaraad wuxuu ku saabsan yahay amniga guud ee dalka waxaad la socotaan in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si rasmiya ah ugu dhawaaqay wejiga labaad ee la dagaalanka argagixisada oo aad ogtihiin muddo badan dhibaato ay ku haayeen shacabka soomaaliyeed eh, waa alama in argagixisada deegaano badan iyo degmooyin badan laga xureeyey welina qaarna lagu tala jiro in maaragtay laga xureeyo ayada oo la og yahay haddaan argagixisada dalka laga xuraynin inaan la gaari karin dowladnimo dhab ah amnigii suqnaasho kalsooni shacabkeenna iyo nabad ku noolasho inay helaynin arrimahaas oo runtii eh, tillaabooyin wanaagsan laga qaaday laakiin loo baahan yahay in la dhammaystiro waxaan maxad ballaaran u soo jeedinayaa anigoo ku hadlaaya magaca golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya keyga waxaan maxad ballaaran u soo jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo runtii si dhiiran mas-uuliyad ku jirto u go'aansaday uuna dhawaaqay la dagaalanka argagixisada furmaha dagaalkana si uu u dhiirigeliyo ciidamada iyo maaragtay shacabweynaheennii furada dagaalka dhex fadhiistay tallaabo muuqatana ka qaaday mahad bilcana baan u soo jeedinayaa wuxuu gutay waajibaad dastuuriga ah. sidoo kale xildhibaanada sharafta leh ee isugu jira labada aqal oo u dhabar adeegay ayagana furmaha intay degeen oo ciidamadeen iyo shacabkeen dhiirigelintooda ayagoo waajibaadkooda dastuuriga iyo matalaadooda gudinayo waxaad ogtihiin in ay ku dhaawacmeen xildhibaano iyo sanataro ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo uu ka mid yahay xildhibaanka golaha shacabka ugu da'weyn xildhibaan cabdisalaan xildhibaan ambaasador xildhibaan cabdisalaan oo ahaa gudoomiyihii kumeelgaarka ah doorashada markay daca socotay gudoomiyaha kumeelgaarka noo ahaa oo baarlamaankeena ugu da'weyn inuu ku dhaawacmay furanta asagoo la dagaalanka argagixisada dhex fadhiyo ilaahayna ka badbaadiyey sidoo kale sidoo kale waxaa ku dhaawacmay xildhibaan cabdiqiibdiid oo runtii dalkan xilli badan ka soo qabtay oo asigana oday ah oo dhaawac ku gaaray iyo mas-uuliin kale taas oo maaragtay muujinaysa dadaalka iyo ka go'naanshaha xildhibaanadeeni ummada soomaaliyeed inay naftooda u xuraan xorriyaddeedii iyo sharafteeda inay ilaaliyaan codkaas waa gudoomiyaha golaha shacabka sheeh maxamed nuur sheh aadan madoobe waxaa ka horeeyay gudoomiyaha golaha aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi waxa ay labadaba ka hadlayeen furitaanka kalfadhiga afaraad ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta magaalada muqdisho ka furmay sida dastuurkuu qabana madaxweynaha ayaa kalfadhiga kasta ee baarlamaanku yeelanaya fura waxaana maanta furay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynuhu khudbad dheer ayuu jeediyey oo kaga hadlay waxyaabihii dowladda u qabsoomay sanadka iyo lixda bilood ee hadda uu joogo waxyaabaha kale oo ka hadla waxaa kamid ah dagaalka dowladda kula jirto ururka al-shabaab arrimaha dincafinta cunaqabataynta hubka ee soomaaliya saaran ku-biirista soomaaliya ee ku biirtay ururka dhaqaalaha bariga afrika iyo si arrimaha siyaasadda dastuurka maamul goboleedada dalka qaarkood sida doorashada puntland oo kale uu soo hadal qaaday inuu aad uga xun yahay sida wax uga socdaan waxyaabaha kale ugu dambeyntii sheegay waxaa kamid ah in dowladda soomaaliya ay xoogga saarisay shan waxyaabood oo saddex kamid midana beesha caalamka laga rabay inay sameeyaan laba ka midana dowladda soomaaliya rabtay laga rabay inay koro hore u qaado bal qaybtaasi furitaanka kalfadhiga madaxweynaha sida uga hadlaan dhegaysano xildhibaanada sharaftooda walaalayaal sanadkan aan joogna waxaa jirtay shan arrimood oo muhiim noo ahaa inaan gaarno shantaas arrimood laba ka mid ah go'aanka gaaristeeda waxaa iskale soomaalida annaga soomaalidaha iskale inaan go'aan ka gaarno oo aan soo gaarno meel aan go'aan uga gaarno saddex ka mid ana beesha caalamka ayaa iska leh go'aanka gaarista laakiin beesha caalamku si ay go'aan u gaarto howl badan oo go'aanka gaaristaas ku saabsan aan qabannaa annagu si aan go'aan u gaarnano howl badan oo farsamo oo go'aanadeenna aan gaarayna qurxinaya ama fududaynaya ayaa caalamku naga kaalmaya haddaan idinla kaftamo maanta saddexdii beesha caalamka go'aankeeda ay lahayd ayaa ka roon saddexdii annagu go'aankeeda aan lahayn labadii annaga go'aankeeda aan lahayd labada annaga go'aankeeda aan leenahay waa dalka inaan shabaabka xorayno waa soo bilownay waa wadnaa inaan xoog isugu geyno dhammaystirno oon waqtigu nagu dheeraan annaga inaga go'daa cid kastaa rasaasaana la siin karaa raashinaana la siin karaa shidaaraana la siin karaa lataalinaana la siin karaa laakiin wiil dagaalamo oo frontiga taga nalama siin karo waana la soo siiyey waana xorayn waayeen kuweenna markaan aan aadnayna waan aragnay inayna xorayn karaan soo go'aanka annaga iskale dalka inaan shabaabka idhino ka saarna ka xoreen qodobka labaad oo go-aanka gaaristeeda aan leenahay waa dastuurka ku kumeelgaarka ah inaan dhammaystirno cid noo dhammaystiraysa malaha intaasoo sano meebaasha ha lagu shiro istanbuul ha lagu shiro maxaanku idhahday inta hala aado kambaaro hala tago waa soo marnay nooma noqoto maanta dastuurka gacantuu noogu jiraa annagaa iskale dalka gudihiisaan uga tashanaynaa go-aanna uga gaarina waayeel waayo waa annagoo aan isyeelyeelin baarlamaanka sharafta leh waxaan aad iyo aad uga codsanayaa arrimaha masiiriga ah eedna khuseeyaan muhiimadda ay leeyihiin caadifad ma galaan qof jacayl ma galaan qof nacayb ma galaan degaan gaara ah uu hilin ma galaan soomaaliya kalama raysan karto waa isla raysanaya ama waa isla jiranaan kuwii fiicnaa oo hor u socday inay sii socdaanaan rabnaa inta kalena ay daba kacday ka daba tagtaan rabnaa waana yeeli karnaa walaalayaal waa noo muuqatay waa aragnay waa soo tijaabina waa yeelnay waxaan aaminsanahay qof bini aadana oo sanqumeera ah oo adduunka ku nool waxa uu samayn karo inaan samayn karaan qaba waana samayn karnaa dastuur aan yeelan karnaa dowladaan yeelan karnaa aan yeelan karnaa waxa aan ku yeelan lahayn oo dhanna waa qabnaa dowlad haddii la noqonayo waa qabnaa dad isku mida ah, isku dad ah isku diin ah isku dhaqan ah isku habnololeed ahna dhaqaala haddii la tacbaynana waan leenahay bar iyo beer iyo bad intaba cid naga dhaqaalo naga badan maanta adduunyada ma jirto sagaal milyan oo hektar oo dhulbeereed ah laba webi oo joogto ah bad oo kilomitir ah adduunyo aan u furannahay asiya iyo indiya ilaa dhulka ilaa carab meel walba walbaan u furannahay sabab aan dhaqaalaheedna kor ugu soo kicin waaye soomaaliya strategic location ay ku taallaa dowladda soomaaliya mashaariic waaweyn oo himilooyin waaweyn leh ayay hadda negoshation ku jirtaa wakhtiga ku habboonaadaan uu meel soo gaarana adinkaa go go'aanka gaarista qayb kale oo imaan doono labadii aan lahayn marka waa labadaas walaalayaal meel fiicanay marayaan dhammaystiray naga rabaan labadaba dhammaystir waay waxa nalaga raba hadda mase u keeno saddexda caalamka uu leeyahay midda shalaya ugu horrayso oo suuqa east africa community inaan ku biirnay toddoba madaxweyne ayaa go'aankeeda iska lahayd anigu waa joogay meelaan fadhiyey ilaa go-aanka laga gaaro markii go-aanka la gaaraan soo dhex fadhiistay calanka soomaaliyana la soo qaaday oo maxaan kora meesha lasoo dhigay go'aankeeda annaga ma lahayn waa naloo hiiliyo laakiin wixii oo naloogu hiili lahaay asbaabtii naloogu hiili lahaayaan samayna muddo sanad ah ayaan waxaan ku soo jirnay wada xaajood iyo inta imaada xagga taga inta dad badan konton lixdan qofood wafdi ah inta yimaado halkan oo wasaaradaheena iyo hay-adaheenna dhan uu eego annagu aan tagno waa soo wadnay waa nimiday waxaa lihi nacam dadkaani waa mudan yihiin waana u diyaarsan yihiin dad ahaanna waa u diyaarsan yihin aqoon ahaanna waa u diyaarsan yihiin dowlad ahaanna waa u diyaarsan yihin waa nagu soo biiri karaan kaasaa ugu horreeyey shalay ilaahay idankiis waa ka soo libkeennay waxaa noogu xiga labada kale waa deyn cafinta iyo cunaqabataynta hubka bisha disembaray ku wada jiraan bisha disembar horaalteeda usbuuca ugu horreeyo cunaqabataynta hubkaa dhammaanaya insha allah bisha disembar saddex iyo deen cafinta ayadana dhammaan doonto haddii alliina saddexdaasi inay inta naga soo dhammaato annaga aan ku weynay aan la ciirciirno meelaha oo aan la xamaaranno waxaan u malaynayaa micnaha ay leedahay iyo wejiga iyo muuqaalka ay bixin karto dadkan muxuu ahay sharaftalo meesha fadhiya inay aad iyo aad u fahmi karaan guul iyo wanaag iyo farxado badanoo isdaba jooga sanadka inta ka dhiman ayaan rajaynaynaa sidaas daraaddeed mudanayaal iyo marwooyin baarlamaanka federaalka ah baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya kan fadhigiisa afaraad waa noo furan yahay codkaasna waa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu ka hadlayay furitaanka kalfadhiga afraad ee baarlamaanka soomaaliya maanta barnaamijka kulanka knn ayaa dhegeysaneysaan bangiga dahabshiil bank weli waxaa la socotaan barnaamijka kulanka keenan maamulka yuhuudda ayaa sheegay in afar iyo toban qof oo la haystayaal oo xamaas ah ama xamaas ay ku haysteen lasii daayay maanta iyadoo ay qaybtaan ama arrintan ay qayb ka tahay baa layidhi heshiiska ay galwadeenka ka tahay dowladda qatar yuhuudda ayaa sidoo kale sii daynaysa laba iyo afartan qof oo falastiiniyiin oo ah ay haysteen waa maalintii labaad oo muddo heshiis afar maalmood marka hore loogu talagalay hase ahaatee hore hakad ugu jiray markii dagaalka yuhuuddu ay xoog ku gashay marinka qasa ay ku qaaday jimcihii waxaa lasii daayay afar iyo labaatan la haystay oo ay ku jiraan ama saddex iyo toban kamid ah ay u dhasheen israael halka tobanka kalena ay kasoo jeedeen dalal ay kamid yihiin thailand iyo philibiin sagaal iyo soddon maxbuusa falastiiniina ah ayaa lasii daayay sidaasoo kale lagu badashay taasoo qayb ka ahayd heshiiska qase wararka ugu dambeeya markaan eegnana kolonyadii ugu horeysay ee sideen gargaar beenaadnimo tan iyo markii dagaalku bilowday ayaa qaso galay maalintii shalay kuwaas oo siday shidaal cunto iyo sahay caafimaada weerarada ururka xamaas ay ku qaadeen dhulka xoogga looga haysto toddobadii oktoobar ayaa waxaa ku dhintay kun iyo laba boqol oo qof oo yuhuuda halkaa ay laba boqol iyo afartan ka dhigan ku dhaawacmeen dad kalena way qafaasheen tani markaas wixii ka dambeeyana wasaaradda caafimaadka ee falastiin gaar ahaan khaza waxa iyana ay sheegtay in ka badan afar toban kun iyo shan boqol qof ciidamada yuhuuddu ay qasa ku dileen markii ay ku duuleen wararkaas ayaan weli ku guda in ka badan laba milyan oo qof oo reer qasa ah ayaa la sheegay ama hay-aduhu samafalku ay sheegayaan inay u baahan yihiin gargaar cunto ah iyadoo haddana heshiiska xabajoojinta ah ee afarta maalmood ee xamaas iyo qasa u dhexeeyana la sheegay in loo ogolaaday in qasa ay tagaan ku dhawaad boqol iyo afartan gaadiidka ah oo sahayda sida ah hase ahaatee hay-adaha gargaarka ayaa sheegaya in loo baahan yahay wax ka badan ama gargaar dheeraad ah oo lagu caawiyo laba dhibic saddex milyan oo qof oo ku nool deegaanada go-doonsan ee qasa oo xaaladaha lagu tilmaamay inay yihiin kuwo masiibo dhinaca bani-aadanimada ah in ka badan hal dhibic todoba milyan oo qof ayaa si qasaba looga barakiciyey guryahooda qaar badan oo ka midana dadkan waxa ay maangali ka doonteen dhismayaasha dowladda sida iskuulada oo kale sida qaramada midoobay ay sheegtay halkaasoo la sheeg lagu soo arkay xaalad aad u adag qaramada midoobey waxay sheegaysaa in ilaa laba dhibic laba milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar cunto ah si ay u noolaadaan in ka badan afar iyo afartan kun oo xanuun ama kiisaska ah, cudurka shamo ah ayaa laga soo warinayaa iyo sidoo kale toddobaatan kun oo kiisaska caabuqyada neef ah ee caruurta ku dhaca ah in ka badan toban qof ayaa la sheegay in maalmihii ugu horreeyay ay banaanbax ka dhigay ama boqolaal qof ayaa banaanbax ka dhigay xafiiska ra-isul wasaare ku-xigeenka australia iyagoo xilligaasi ku mudaharaaday ama soo bandhigay uma qofkooda ku aadan dagaalka dowladooda ka qaadatay ama go-aanka dowladooda ka qaadatay duulaanka yuhuudda ee ku qaaday marinka kasa daeedbaxayaashu waxay wateen boorar ay ku qornaayeen waa in ku cab dowladda austraaliya inaad ka shaqeyn weysaan ama aada caawin weysaan dadka dhibaateysan ee falastiin golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa laga horsheegay arbacadii in guddiga xiriirka carabta ee islaamka ay ku cadin doonaan xabad joojintan inay dhaqan gasho israael ayaa markasta weerarka bilaabaysay oo dadka xasuuqaysay ayaa lagu yidhi qoraal kasoo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay dowladda jordan oo kale waxa ay sheegtay haddii go-aanka aan la qaadin golaha ammaankana waxay mas-uul ka noqon doonaan xaalad kasta oo bani oo ka dhacda marinka qaza ayaa qoraalkan lagu yiri ra-isul wasaare ku-xigeenka dalka jordan oo sidoo kalena wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayman safadi ayaa waxa uu intuu ku jiray shirki gaarka ah wuxuu ka sheegay ama uu yiri xaaladda ka taagan qaza iyo meelo kaloo dunida ka taagan weliba khaza iyo falastiinba waxay taha mid aada u adag oo aan loo dulqaadan karaynin wararka kale haddii aan eegnana dowladda dalkaasi ireland ayaa sheegtay dadkii ugu tirada badnaa inay xirtay oo ay xabsiga dhigtay iyadoo dadkaasna intooda badan laga qabtay bartamaha magaalada caasimada ah ee dublin xiritaankan dadkan ayaa waxaa kulug lahaa baa laleeyahay ama kulug lahaayeen rabshado khamiistii ka dhacay magaalada dublin waxaana dadka ama ciidamada boolisku ay soo qabteen ilaa lix kun oo qof dad kale oo intaa ka badana weli waa lagu raad joogaa waxyaabaha sida gaarka ah, xiisaha u leh waxa weeye dadkan intooda badan waxaa laga dhex aqoonsaday kaamarooyinka c c t v-ga layidhaahdo ee wadooyinka ku xiran rabshadahaas ayaa bilowday kadib markii saddex ilmaa macruur caruur yaryar ah iyo sidoo kale kaaliyaha daryeelka iskuulka ay ku dhaawacmeen weerar toorey loo adeegsaday oo ka dhacay banaanka iskuulkooda gaadiidka waaweyn ayaa markaasi xilliga wixii ka dambe la gubay waxaana la balaqaystay tukaamo ganacsi oo ku yaalay magaaladaas iyadoo amnigana uu qalqalgalay wasiirka cadaaladda ee ireland xaalen makenty ayaa waxa ay sheegtay in boolisku ay rabshadaha ugu badnaa ka hortageen islamarkaana xabsiyada hadda ay buuxaan xaalena waxaa la sheegay inay wasiiro booliska iyo saraakiil ka ay muddo dheer ay si gaara ah ula socdeen kamarooyinka wadooyinka ku xiran taasoo dad badan inta laga aqoonsaday laga soo xiray markii horreysay wasiirkuna waxa ay difaacday jawaabta booliska kadib markii mari lomacdon in layihaahdo oo hogaamiyaha xisbiga ugu weyn ee mucaaradka ah ee dalkaasi ay sheegtay inayna wax kalsoonia ku qabin madaxda booliska ee ireland isagoo ka hadlayay ama ka jawaabayay arrintan ra-iisul wasaaraha ireland waxa uu sheegay ilaa shan boqol qof ay ku lug lahaayeen rabshadahan waxa uu sidoo kale sheegay in ceeb weyn dadka aireland ay sameeyeen waxaana uu ballan qaaday in dowladdu ay qaadi doonto tillaabooyin adag muddo gudahooda islamarkaana wax badan kaga qaban doonto mise haris oo ra wasaaraha wadankaasi ah waxa uu sidoo kale sheegay in rabshadahan uu ku eedeynayo kooxo uu ku sheeganay argagixiso midigta fog ah ciidamada ayaa sidoo kale xibsi xabsiga dhigay ilaa soddon iyo afar qof kadib markii la gubay gaadiid iyo goobo kale oo ganacsiya oo wadooyinka haradheeda ku yaalay booliska ayaa sheegay in waqooyiga ireland ay u tageen jimcihii si ay usoo qabtaan dad kale oo ka baxsaday bartamaha magaalada markii la aqoonsaday dadkaas waxaa kamid mid a ah dadkii ugu horeeyay ee rabshada bilaabay weeraradan qaar ayaa cirka iskusii jararaya waxaana jaraba laleeyahay banaanbaxyo ay dhigeen dad careysan oo ireland u dhashay qodobo kale ayaa noo soo socda saaxiib yaal barnaamijka la socotaana waa kulanka kenya kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network dagaankaaga dabadhaacay inadii dariishaha dawadii naftaydaay dadka taan ka doortaay dawadii naftaydaay dadka taan ka doortaay sow inaan ku daawaado daldheerugama soo kayn mar haygu noqonin siidankaaga dabadhaacay inadii dariisha wanka dambiya u duur waxaan idhaahdaa wanka dambiya u duur waxaan idhaahdaa wanka dambiya uduur waxaan waxaan idhaahdaa duli lama amaan dahweeye gabaadhi malagii ku dilay sidaan ahay dabayla malagii ku dilay iyo sidaan ahay dabayla dadka kala dhantaalaadidiiday hadalkee melagii ku dilayo sidaan ahay dabayla melagii ku dilayo sidaan ahay dabayla dadka kala dhantaalaad idiiday hadalkee ilaahay saartaayo keligaad kaysa inaadah isaartaayo keligaad kaysa waxad damacdhimaan iyaa la iigu kaadiray adigan dhadaadana kaa daawanaayo damqashada jirkaygiiyo siduu caashaqii diinay alle daa'in weeye sow soo daago adigan da'daadana kaa daawanaayo damqashada jirkaygiiyo siduu caashaqii diilay alla daa'in weeye sow kuguma soo daago wanka dambeeya u duur waxaan idhaahdaa ka dambeeyaha u duur waxaan idhaahdaa weli lamaa maaha dahweeye gabaadhuy wanka dambeeyaha u duur waxaan idhaahdaa halka dambiya uduur waxaan idhaahdaa weli lama maaha dahweeye gabaadhuy malagii ku dilayiyo sidaan ahay dabayla malagii ku dilayiyo sidaan ahay dabayla dadka kala dhantaalaadi diiday hadalkee markaa dambe door waxaa idhaahdaa dulmi lama ammaanee dahweye gabadhii hiyaree kale ee ka ahaa dawadii nafteeda dadka daanka doortay hiyaree kale ku jiray waa codka macaan fanaanka ilaahay u naxariistay cabdinaasir macalin siciid ayaa ku luuqeynayay heestan oo eradeeda laga hayo abwaan maxamuud tukaale cismaan barnaamijkana kulanka keenan ayayna qeyb ka tahay heese kale noo soo socda oo aad maqli doontaan markaan sala dhaca xubnahaan egne kusoo dhawaada xubinteenii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay iyo waryahan efraax axmed mahadsanid burhaan waa maalinimo sabdi ah taariikhdan waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha nofembar sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan waa maalinta saddex boqol sagaal labaatanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan la idmo lix soddon cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamid ah maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo heshiis lix qodob ka koobnaa ayaa waxaa magaalada muqdisho ku kala saxiixday maxkamadihii islaamka iyo xildhibaano ka tirsanaa baarlamankii ku-meelgaarka ahaa maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo sagaalkii waxaa la sii daayay laba wariye oo ajaanib ahaa oo muddo sanad ka badan afduub ahaan loogu haystay gudaha soomaaliya maanta oo kale sanadkii labadii kun koo iyo labaatankii yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin farey oo xilligaasi ahaa taliyaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya ayaa loo doortay xildhibaan ka tirsan baarlamanka hadda shaqeeya ee soomaaliya maanta oo kale sanadkii kunsagaalboqoliyokowgii boqorkii xilligaasi ee dalka jabaan ayaa dalka ruushka u tagay si uu u qabsado kuuriya waagaasi oo hal dal isku ahayd maanta oo kale sanadkii kunsagaalboqolsoddon iyo jarmalka ayaa sheegtay inuu gubay afar markab oo nooca dagaalka ah oo ingiriisku lahaa maanta oo kale sanadkii kunsagaalboqoliykontonkii qaramada midoobay ayaa dhulka dalka eleteriya ku wareejisay dowladii waagaasi ee dalka etoobiya maanta oo kale sanadkii kunsagaalboqol saddex lixdankii meydka madaxweynihii la dilay ee maraykanka john kennedy ayaa lagu aasay dalkaasi ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo labaatankii xidiga kubadda cagta ee dalka argentiin diego maradona ayaa ku geeriyooday isbital dalkaasi ku yaala guud ahaana waa igintaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiyo burhaan diini iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n waa ay mahadsantahay waryaheene efra axmed oo nala socodsiinaysay qaar ka mida ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay oo ay dibnoo xasuusinaysay warbaahinta wadamada reer galbeedka gaar ahaan kuwa u k iyo kuwa kale mareykanka ayaa si gaara ah u hadlaya sheekada ku saabsan nolosha madaxweynihii wadankaasi madaxweynaha wadankaasi ruushka valadimir putin su-aalaha ayay soo dhigayaan oo isweydiinayaan waa su-aal adduunka oo dhan isweydiinayo putin ma dhaba inuu dhintay waran laisla dhexmaraya ayaa wargeyska damirar uu leeyahay uu ku bilaabay ayaa muddo sanada ah sheegaya ama baahinaya internetka lagu faafiyey in caafimaadka madaxweynahaas laga hadlo madaxweyne ruushka valadimir putin ayaa la sheegay inuu la ildarnaa marka hore xanuunka kansarka ee markii dambena uu u dhintay bishii lasoo dhaafay telegramkana waxaa lagu faafiyey geerida madaxweynahaasi xukuumadda dalkaasi ruushka ka jirta gaar ahaan aqalka madaxtooyada iyadu way beenaysay warkan waxaana wargeyskan uu leeyahay eelawareedi ayaa sheegayaa in meydka madaxweyne putin qaboojiye la geliyey lana diidan yahay in la faafiyo ilaa ay dhinac u dhacdo xiisadda ukraine dhinaca kale dalka australia gaar ahaan gobolka queensland layidhaahdo waxaa bishii lasoo dhaafay iyo dowladuba haddaba ay ka fakarayaan siday u maareyn lahaayeen xanuun ku dhaca dooliga ama jiirka qofba sida u yaqaano sidaa darteed waxaa lagu baraarugoba laleeyahay markii kumanaan dooli ama jiir dhintay ah ay baddu soo xaaqday oo xeebta queensland lagu arkay jalia maclin hawen layidhaahdo oo ka tirsan hay-ad layihahdo derglacad oo arrimaha deegaanka ka shaqeysa ayaa sheegtay una sheegtay wakaalada wararka a f p in xanuunkan hadda ay ka fakerayaan bani inuu u gudbi karayo in kale maadaama waxaa dad badan ama uu dilay xawayaan badan oo doole ama jiira qofka sida u shiinahana laba kun sagaaliy tobankii december waa uu ka dilaacay xanuunka corona ee dunida sida weyn u saameeyey hadda waxaa leeyahay mar kale dunidu qalqal kale ayaa ka jira oo hadda indhaha lagu hayaa dalka shiinaha waxaa laga cabsi qabaa baa laleeyahay xanuun kale oo sida corona kale u faafa inuu ka dilaaco waxaana loo yaqaana ama noqon doonaa baa cunun cudur ku dhaca neef mareyka guud ahaan meelo kamid a ah wadanka shiinaha ayuu hadda ku faafinayaa waxaana la raadinaya macluumaad ku saabsan xanuunkan oo kamida ah kuwa faafa waxaa la sheegay waa markii ugu horeysay baa leeyahay xilliga jiilaalka shiinaha uu ku jiro oo dabcan dadka inay kasoo laabanayaan fasaxyo ku jireen in dad badan hadda xanuunkan uu ku dhacay marka guddiga caafimaadka qaranka ee shiinaha ayaa sheegay inay kordheen dadka cudurkan uu soo ridanayo wixii ka dambeeyay bishan oo dhan weliba waxaa la sheegayaa cudurkan uu ku dhaco neef mareenka la socodka caafimaadka hay-adda la qaabilsana bromed layirahda shiinaha waxa ay sheegtay inay hadda calaamadeynayso xanuunkan meelo badan oo kamid a ah dalkaasi shiinaha gaar ahaan magaalooyin ay kamid yihiin beijing iyo magaalo kalenjin layidhahdana dad badan ayuu hadda soo ritay ayaa la leeyahay waa hagaag markan saaxiib yar waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaas waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay aan inii warrame war ma haysiine naw anigaa kuu sheega inaanan war hayn war horta maadaanna waraystay waadiga nooga bilaabay war ma haysaane war jacayl indhaha laga gartaa war waxaa la yidhi waayeel waa wada indho war waxaa kaloo maqli jiray maantoo kalena madaxaana furan warmakobciyaa geedka yimi saanyeel cidi ima fartee fartaan doonaan qoraa w hadda gorgorintaa wuxuu ku daray fakradaleylama laho waxaan doonaan falaa war inaad falantiin hore u ogaa waxna laydiinma sheegi karee war dalabow dhejimadiili shukushukayaa hatufeeyin adin hatuf warka warmadeeyow fartii mayga haddii la qoray xitaa dadka ma xamanaysaa war ha naqasinine war weynaan idiin wadnaa maanta waxaa madaxweynuhu furay kalfadhigii afraadee baarlamaanka wakhtiga orod badana oo hadda afar kal fadhile ma hartay war horta dowladii hore xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuura daqiiqadaha u tiri jire tan yaa u tiriya war shaqadaas tookadan waxaa haya abuujaxsha bin jaxsha oo bu'aala fadhiya warbosolomana dalku xaala degdega ku jira markii fatahaadu dhacday muxuu yahay kalfadhigaani war awlba la taagnaan lahaa xaggee la fadhiisanaya dadkii biyaha sitee horyaadhaha bashiir dheer waxau rabaa baarlamaankii buntland he waa ogaay wixii dhex maray cabdulo adaan fahmina waxay ka mare bowa waxaan weyneeyaa heli kara war cabdikuus miyousan ogayn madaxweyne deni inuu yidhi faanka waa jecel lahaye soomaalida ha noogu roonaato war ma doorashadii buu qabtay oo hadda puntland ma waxay ogolaatay dastuurka soomaaliya in la dhammaystiro war ruushka siduu ku ogolaanaya yukrain in miduu yurub ku biirto oo waa yahay marsiinaha ogol inay taywaan ka go'do war soomaaliya inay ku biirto urur goboleedka bariga afrika etoobiya waa diidi weysa war walaweynay somalilan faragelinta ka daaya warba dastuurka puntland waxaa ku qoran soomaaliya hadda in la baadi goobo war dad inay wax sheegsheegaan raba wax looma sheegi karee waxaan idiin sheegi lahaa ha sheegsheegine ha sheegsheegine warmadeeyo waxaa kaloo la yidhi wixii laa sheegay mar dhowoon la sheegin waxba sheegima waar waxaa kaloo la yidhi kuu sheekeeye kaa sheekeeye ha sheekaysan war kalamaanay allaha idin caafiye maanta waxaa furmay kalfadhigii afraad ee baarlamaanke waxaan dhihi lahaa adoo xildhibaan matala magaca soomaali weyn marnaba hayse odhan macaash maantay kuu dagan tahe macnaha waxaan oga socdaa dadkaad madaxdooda tahay malaayiin waxaa ku jira miciin iyo raba gargaar kuwaa maqalkiyo indhaha mar hore waayoon lahayn meelay ula ciirsadaane ogow mudanow ogow inay marti kuu yihiin dastuurkana meel marshaay haddaad doontaanna maya adinkaa muran noogu filan warbow haddee baarlamaanku iyagaa doortay madaxweynaha waar doorashada somalilan waa far iyo cod war maanta madaxweynaha soomaaliya oo baarlamaanka khudbaddeen u jeediyey wuxuu ka sheekeeyey hal sana iyo siddeed bilood uu xilka hayey war xasan sheekh maase aa isku tiriyey mucaaradka tiriyay ahaadeen istixsaabi intaa lagu xisaabi miyaadan maqli jirin aryadhaha waa iska hadlaysiina waxaa la yidhi nin doorasho gol daqiiqada looma qabto wardabow madaxweyne intii furimaha wareegayey baa ka jadhaanin warkalamaanay waxba ladiima sheegi karo warkan waa ku soo boodiine madaxweynuhu khudbaddii uu baarlamaanka u jeediyey wuxuu ku soo gebagabeeyey baarlamaanka soomaaliyeed oo walaalayaal shan qodob ayaa noo taalla saddex beesha caalamkaa laga rabaa labana annagaa nalaka rabaa saddexdii beesha caalamka laga rabay labada nalaka raba waa ka rajarroo yihiin sababtooda mid ka wuxuu ahaa kubiiritaanka soomaaliya urur goboleedka bariga afrika labada kalena waa deen cafinta iyo qaadista cunaqabataynta hubka bisha diseembar ayna hirgalayaan labaduba labada soomaaliya laga rabana waxay tahay uu yidhi koow shabaab in dalka laga saaro iyo qodobka labaad oo ah dhammaystirka dastuurka labadaas annaga noo yaallaan uu yidhi nimay ku hortay howlahaysaa ma yidhi aryaadhaha madaxweynuhu waxaa kale uu yidhi soomaaliya kalama raysa kartee waa isku raysa kartaa sababtoo ah lama kala weyne waa layskuwa weyn yahay waar xiltaa somalilanba war dadka iska reebina waxaa la yidhi shan farood hadaan la isku qaban fool ma dhaqayaan weli kaa leeray fartushireediy fooladhigaasa masfaara biyaasa ayahe madheeyow faaradhigaas faaradhigaas maad bilowda war cabdilow farta mayga miyaa faaradhigaata lagu soo daray warbow madaxweynu markuu baarlamaanka la hadlayey hadda gacantii weli mau shakaalay war odaga halganku waa ka go'an yahay war xubin ka mida ah la sheekaystay wuxuu yidhi labada qodob ee madaxweynuhu sheegay in nagala rabo beesha caalamka ha farfaataxaan ugu darnay ma ayagu dhammaystiraan war xibin ka mid ee aan in la sheekaysaday marba haddiimad wiinaa furuntaningadiraana wal al walaynofado saxiixana warabwanguurana wuxuu yidhi maanta baarlamaanka mudanaha la doortow madluun dhibu ku raagtiyo maras iyo agoon iyo calan muruga ooyiyo mashaqiyo wareer iyo mixnad baa ku sugaysee adiga u madaxoo mawla kuu xil saaree maaree dhibaatada samirkana ha moogaan aryaadhaha mudanayaashu maal ma murunkii meel sookay dhigeen mudanayaashu maal ma murunkii meel sook kay dhigeen cabdilla waxaad kaloo ka tagtay mooshiinna kaama maarmayaan war waxaa kaloo la yidhi dastuurkiiyo howlihiisa isqabadkiiyo doodihiisa mudday daalaa dhaceene dadaal badan iyo dulqaad in la ysugu soo daro mar loo duubtaan qabaa war gudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe oo ka hadlaayay kalfadhigii baarlamaanka ee maanta furmay wuxuu yidhi haddii aan khawaarij dalka laga xoraynin dowladnimo dhammaystiran lama helayo marka waa in laga wada shaqeeyaa sida argixisada loo ciribtiri lahaabuu uu yidhi war daacish iyo shabaab haddii la isku daro wax isma doorshaane dagaalkii halku mare hayaa duqa ma weydiiyey war si khawaarijta loo soo afjaro xildhibaanada muku yidhi tuutaha gashada war aqalka sare xabdi xaashi oo baarlamaanka maanta lafuree ka hadla wuxuu yidhi danaha shakhsiga iyo waa in la kala saaro danaha guud danaha shakhsigaana waxay ka hor imaanayaan in dastuurka la dhammaystiro wuxuuna sheegay kalfadhigii hore ee baarlamaanka labada gole inay wada shaqayn fiican yeesheen aryaadhaha samigee cabdullah arrimaha mugow fiirfiirsha ku wareerana waxa uu yidhi hw ma waxsaanoy in socdaya sacaada eh. yar lagu saaxa eh. ma waxsaanooyin socdaya sacaada eh. yar lagu saaxa waan walla weynay doorashada somalilan diyaarad bay soo saaran tahay goortay saxmaysana lama oga war diyaaradda shalay muqdisho dul wareegaysa herokobtarta ahayd waar ma ixtiraafkii bay war warwarkaan naga dhex gelina waxay sitay boor weyn ay ku qoran tahay cadowgeennu waa khawaariij wargorgorow baabuur iyo bajaaj baan hogeyn boor la soo suree bayrakhdaar miyaa lagu sawiray baaqa madaxdeenna war bislow marba haddaad aragta bayrakhtaaroo boor ku sawiran yahay ah. guushu ma foga war guushu waa la gaarayo eh. cayaartooydii soomaaliyeed ee maanta la ciyaaraya dhigooda ruwanda eh. hal iyo ebera looga adkaaday marka haddii soomaaliya hal iyo eber looga adkaado eh. waa iyadoo laiska guulaystay horta calanka soomaaliya garoonka ma laga suray ciyaartooyda soomaalidu markay banooniga wataanna wariyaha tabinaya soomaaliya ma laha dee bes wareer midugbu waxay yidhahdaan marka xaaladaha banooniga laga hadlayo haddii banoonigu ku dhaafaya ninku ku dhaafin warda ciyaaru maanta waa badnaayene liverbool iyo sitana waa arkahayey war cayaarahii siyaasaad ku mashquusheene soomaaliya hadda adaad ogtii leeyihiin waxay si rasmi ah uga mid tahay waddamada ku bahoobay uur goboleedka bariga afrika ee loo yaqaan east africa community haddee ganacsi aada ah. hadda caruusha dukaan ma ka furo karaa anugu waradama waxay leedahay faykonteda ugandha waa ula shaqa tegi karaa east african community warqad ay ku qoranta haddaad qaadato waa ku aadi kartaa war xitaa kalamaan geedka ku yaala kigaali waad kusoo qaban kartaan uba waamayna dardaraan iska jir sareenka dadhahay afrika iyo xaafadda inaad ku mashquulsantihiin waxaa maalintii labaad socda maxaabiis dhaafsiga falastiin iyo israa'iil xamaasna waxay noqdeen in lala tashado maahana urur aan laga tasha karin aryaadhaha warkiioo koobanoo koomba ku jira waa xaq in lala tashadaa waa xaq xubintii kalemaana dhegaysateen barnaamijkeena kulanka keenan intaasaan kusoo gabagabinayna waan mahadnaqayaa saaxiibada kala qayb barnaamijka tun diyaarin farsamada dadkana dhegaysanayaba aadka macaan fanaanada cadar axmed kaahin heese ay ku luqayso oo la yidhaahdo hayga goodnaastaaxiya naxariista hadalka ayaan kaga tegaynaa nabadgelyo